kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kaanen hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkaana saaxiib yaal waxaan kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwad ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona wararka ugu dambeeya madaxeedka sacuudiga ka furmaya ee ku saabsan arrimaha falastiin waxaan sidoo kale dihaynaa booliska new york oo baaraya taleefanada duqa magaalada new york waxaan sidoo kale dihaynaa jaakad uu lahaa michael jackson fanaanka caanka ahaa oo hadda lacag badan lagu xaraashayo dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta iskaabulada ama showmeerka qofba sida u yaqaano ee dunida wadamada ugu badan ee iskaabulada ay ku badan tahay ayaa warbixinada kaga hayna waad maqli doontaan xubnihii joogtada inoo ahaayaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira iyo kaalinta suugaanta ee kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kanan hadna wayga guurtayo iimaan garaabine hadna wayga guurtayo iimaan garaabine wolahay ilaabaan gargaarkiis filaya adna wayga gurtayo iimaan garaabine adna wayga gurtayo maad garabine goolahay ilaabaan gargaarkiis filaya nafsiina waa ku gaarabya wana gaabinayo ruuxii godob walaal qaba isaaga ka gooye nafsiina waa ku gaarabyahay mana gaabinayo ruuxii godoob walaal qaba isaaga ka gooye wadgarwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo wadgarwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo garbahaaga dhaansado diisu godkooda damooye ilay waa gadiisu godkooda damooye ka gaaboobi mayside iga saaranigahohon wax kala garan oo dhawuurgu yaal jira qubbigahan iga siray gacanta layga saare markii uu lafagalay jiirkana bariga guray markii uu lafagalay jiirkana bariga guray sidii geheedi fuulu midigay isaaqeen kana bariga guray markii uu lafagalay jiirkana bariga guray sidii geheedi fuulu midigay oran armaad gacan ka noloshadiisa sidii jiminni goysayo garaadkahaagumu oran armaad gacan ka siisawaad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo waad garwaaqsan markuu guud ka kararo garbahaaga dhaansado waad ka ruwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo waad ka ruwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo garbahaga dhaansado ilan waagadiiso godkooda damooye ilan waagadiiso godkooda damooye gagaboobi mayside uraaclanaaburayo geedqaloocan weyo kaamu garqaad wasoole aan gadal jirin cadownimow gaariyo wasoole aan gadal jirin sirbooguu guntaayo ra'iiluhu ku aan gadal jirin cadownimow gaariyo wasoole aan gadal jirin sirboog yeeshana kama guro wanaago kabalmay igu gaabsaday halkuu gogooshay dhigay gargahaan la yeeshana kama guro wanaago gabalmahii u gaabsaday halkuu gogooshay dhigay haysan doontaa markuu guud ka kararo waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo garbahaga dhaansado waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo iyo salaamo garwaaqsan doontaa markuu guudka kaa raro garbahaaga dhaansado iyo erya kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanka cabdi xasan dige ayaa ku looqeynaya heestan garwaaqsi daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keene maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war balninka sheekadayda uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka mega hts waxaa sidoo kale nagala socotaa baraha bulshadana kuleenahay ee boggana radio culmid dot com aynu eegna markana maanta magaalada muqdisho waxaa ka furmayay shir looga hadlaya arrimaha dhaqaalaha iyo maalgelinta soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shirkan ka hadlay waxauu si gaar ah uga hadlay xaaladda soomaaliya ee ku sugan tahay isagoo soo bardhig ku sameeyey marxaladaha soomaaliya ee xilligan iyo waayihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in qiyaastii in ka badan hal milyan oo qof inay saameeyeen dadka ku rugmaday magaalooyin ku yaalla dalka soomaaliya ilaa labaatan degmoo dalka ayuu rasaaro sheegay inay saameeyeen wuxuu sidoo kale sheegay nus milyan qof in daadadkaasi ay ku barakaceen oo meelo bannaan ay degan yihiin magaalooyin ku yaala koonfurta ee bartamaha soomaaliya ama koonfurtaba u badnaadaana gaar ahaan deegaano ku yaala ama ka tirsan jubbaland iyo koonfur galbeed ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay inay aada u saameeyeen arinta daadadkan ka dhashay roobka xilliga deerta ee soomaaliya ka da-aya balaan dhegeysana ka mid ah hadalkii ra-isul wasaare saacaddan aan hadlayo roobab baa jira daadadka jiraay waxay saameeyeen dad kor u dhaafaya hal milyan oo soomaaliyeed nus milyan soomaali ah ayaa bannaanka tuban oo guryahoodii ka baxay hooyooyin soomaaliyeed ayaa caawa bannaanka ku umulaya waxaa la soo darsay oo la nool yihiin baahi dhaxan iyo roobkii iyo hoy la-aan waxay la nool yihiin dhammaan wixii ka dhalan jiray daadadka hadday tahay shuban biyoodkii oo ka dhalan jiray cudurradii dee aan garanayno shuban biyoodkii malaariyadii kaneecadii dabcan iyo qaniin kale oo ah masaskii oo runtii meelaha qaarkood dadka xataa hadda ay jiraan dad ay cuneen masaskaas waxaa kala xidhan magaalooyinkii baar dheere way kala xidhan yihiin shacabka qaybtaa iyo qaybtaa waxaa laga yaabaa ardaygii maalin dhoweyd baxay inuusan gurigiisa guriga hooyadiis ama aabbihiis ku soo noqon karin maxaa jira biyihii baa xidhay waxaan u ordaynaa oon ku dadaalaynaa sidaan u heli lahayn doome isu gudbiya dadki markaasay waxay keentay in helicopter ay xamar looga qaado oo meeshaas lagu geeyo waxaa kala xidhan luuq waxaa dhibaato weyn ka jirtaa doolow waxaa dhibaato ka weyn dhibaato weyn ka jirtaa baydhabo waxaa dhibaato weyn ka jirtaa ilaa iyo labaatan iyo dhowr degmo oo dalka ka mid ah waxaa halisoon cabsi weyn ka qabnaa hadda in webiga shabeelle uu yimaado oo uu dadka ku qaado magaalada beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhacaa webiga jinkiis marka markaad dhinaca istaagtana maxaa kuu muuqanaya waa disaster barwaaqo iyo disaster isfiirsanaya oon isu tegi karin oon is isticmaalayn ayaa la noola contradictions islaam oo lagu yaqaanay nabad iyo walaaltinimo iyo wada noolaansho oo haddana wax gowracaya oo wax dilaya marka kii wax gowracayay oo gar weyn oo cumaamad wata oo allahu akbar leh dadkiina dadkii ilaahay bani aadamkii ilaahayna laynaya oo intuu intanu yimaado hal mar qarxinaya halkanaa laga helaa waddan barwaaqo ah oo waxaa laga sheegaaya oo dhan ay dul ceegaagaan ay dul ceegaagaan oy fadhiyaan dadkiisiina sidaa u egyihiin oy noocaa yihiin soomaaliyaa laga helaa ilaa goormay soo jirtay marka ilaa goormaan sa ahaanaynaa waddan dadkiisu boqolkiiba toddobaatan da'doodu ay ka yar tahay soddon iyo shan oo dhallinyaro ah waddan in ka badan sagaashan in ka badan lixdan iyo sagaal boqolkii ay ku nool yihiin maalinkii wax ka yar laba doolar afartan iyo saddex boqolkii ay ku nool yihiin wax ka yar hal doolar maalintii dhallinyaradiisu ay dalka ka tegayaan ayagoo raadinaya nolol iyo mustaqbal haddana waxaa la soo bandhigaya waan buuxnaa haddii geel xoolihii la aado afartan milyan heads oo xoolaa life stockan haysanaa agricultural la yaqaano oo how many hectars millions ayaan haysanaa badihii waan sheegnay xeebta ugu dheer iyo waxa dhex cegaagaan ayaan dhex haysanaa then waayo aan sideen marka u nahay marka caqligu wax si nagaya waxaan u baahan nahay inaan dib u xisaabtanaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay inaan ka waayo ay sidaan u tahay waddankan waa rich waa la hubaa ma been baa ku jira waddankan inay waxaan la sheegaya waa run laakiin dhibaatadan waxaan maxay tahay maxay ka timid waxaan oo dhan dhibaatadiisa waxaa keenay waa la ogyahay waxaa keenay deganaansho la-aanta colaadda dhibaatadaa keentay deganaansho la-aanta khilaafka colaadaha dhibaatooyinka ayaa waxaas wada oo sabab u ah waxaynu u baahan nahay dalkan inaan sidan ka beddelno waxaan u baahannahay isbeddel dhab ah ma aha sheeko waxaan u baahannahay qofka soomaaliga mentaalitiga soomaaliga ee muddada dheer soo jirtay ee kacaankii jirtay ee ka hor jirtay ee weliga jirtay inay isbedeshaan u baahannahay aragtida dowladnimada saan u naqaano sideedaba ay inoogu timid ayaa qaladaba siday dowladnimada inoogu timid iyo saan u fahmnay iyo saan u qaadanay haddaan soomaali nahay waa qalad si qaldan u qaadanay marka waayo dawladnimada maxay inoo tartay malaha markii horeen geeli iyo xoolaha dhaqan jirayba dadkeennu ka nolol fiicnaaye marka dowladnimadii maxay inoo qabatay dawladnimadu waa nicmo ka mida nicmooyinka ilaahay bani aadamka uu siiyey ayay ka mid tahay oo ilaahay u hibeeyey laakiin innaga ma inoo tahay sidaas wax kastoo ilaahay uu nicmo bani aadamka ugu keenay innaga sidii ma inoo tahay mise si kalaa jira islaamkaa kow ka mid a waa nicmo ilaahay uu siiyo qofka innaga ma nicmo inoo yahay mise intii allahu akbar la dhahaa madaxa laynaga gooyaa waxaa ka mid a nicmada inaan dad nahay isku mid ah hal luuqad ku hadlaaya hal midab leh oo isu eg hal diin haysta hal madhab haysta hadda safiirka china inala joogo saaxiibkeen haddaan weydiinoo dhahno meeqa diimood baa waddankiina laga haystaa waxaa laga yaabaa inay inaad la yaabtaan waddanka sidaasa ah, waxaa bani aadamka oo dhani ay ka filayaan caqliga saxda ee saliimkaah inuu ka filayaa inuu yahay waddan crisiska iyo isqabshashada iyo isdilku ay ku yar yihiin oo oo aada isu fahamsan oo nabadgelyadu ku badan tahay oo bani dadku ay soo aadaan way ku mahadsan tahay wasaaraddu inay bankable projects inay meesha soo dhigtay oo ay dhahday kanna waa laga ganacsan karaa kanna waa laga ganacsan karaa laakiin si loo ganacsado infrastructureka ugu weyn waxaa weeye nabad in la helo midka labaad waxaa weeye in energy la helo waayo haddaan energy la helin ninna warshad ma dhisan karo investmentina lama samayn karo waxaan rabnaa in laga bilaabo oon ganacsatada ugu yeerno enerjiga ka bilaabo kadib bay waxa kaleo dhan gadaal ka imaan doonaan way ka fududaan doonaan haddii ilaha idhaado waxaan rajaynayaa wasaaradda ganacsigu inay hawshaas si weyn ugu jirto ayna priority u tahay waxaa runtii haddaan dib ugu noqdo bicturkii madoobaha ee muuqday marka laga reebo kan maanta ee cad ee quruxda badan ee cagaarka ama cagaarka ah waxaa soo baxaysa runtii oo daadadkani ay keeneen buundooyinkii o dhan inay go-aan kuwo way sii gonaayeen kuwana awalba liiqliiqata midhan bay sii ahaayeen kuwo way sii gonaayeen laga soo bilaabo jubbada hoose ilaa gedo yani qaar badanoo go'naa baa jiray shabeelle qaar badanoo go'naa baa jiray haddana kuwii jiray ayaa runtii halis ah oo oo meesha ka bixi raba waxaan u baahannahay inay buundooyinkaas iyo dibidhiskoodu aan priority siina hadda halis bay ku jiraan khudbaddii aan rabay inaan akhriyo markaan arkay sida kulli aad u wada dhex qaadeen idinkaa wada akhriyey laakiin waxaan damcay inaan isbarbar dhiga bal mushkiladda waxaan aan haysanno iyo waxa saxda ee waaqicaan la nool inaan isbarbar dhigo oon idin dareensiiyo inaynu u baahan isbeddel caqligeennu inuu isbeddel u baahan yahay dhammaanteen haddaan soomaalinahay dowladnimada si aan u inay isbeddel u baahan tahay waxaan qasab ah dhaqaalaha inaan kor u qaadno saan dhaqaalaha kor u qaadnana khayraadka inaan soo saaran aan u baahannahay khayraadkana waa la sheegay inagu hadda waan dadaalaynaa marka koowaad maadaama la sheegay in badda ay ka soo baxeen fursado badan oo berigii hore dhaqaala gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha aan jiri jirin la iktishaafay oo la ogaaday adduunyadu ayadoo la jaan qaadaysaa waxay aragtay berigii hore badda haddii kalluunka iyo gaadiidka iyo dalxiiska iyo meelahaas la dhihi jiray in dhinaca badda marka laga haya ay noqoto waxyaabaha investmentga lagu sameeyo ay soo baxeen waxyaabo kaloo aad u fara badan oo kaba qaalisan waxaa la arkay inaysan kalluunka sidii magacii in dib loo fiiriyo magac la jaan qaadi kara iyo tafsiir la jaan kara in la sameeyo saa darteed baa blue economigu soo baxay waxaa jira fursado badan oo dhaqaale oo aad u badan oo ku jira oo kalluumaysiga ka duwan iyo intii hore ee traditionally la yaqaanay ayaa soo baxday innaguna innagoo taas la cirbinayna ama la jaan wasaaradda dib baan ugu walqallay waxaan u bixinnay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga intaa kobaanaan daynin waxaan samaynay shuruuc badan kuwo horay u jirayna dib habeyn baan ku samaynay kuwo dambe oo kaleo cusubna waan samaynay haddaa la wada sheegay shuruucdaa la ansixiyey iyo siyaasaadka siyaasaad baan samaynay waxaan samaynay istraatiijiyado iyo master plans waxaan samaynay shuruuc baan samaynay dhammaantood waxaan uga dan leenahay fududaynta ka faa'iidaysiga khayraadka badda iyo dhaqaalaha buluugga ah waxaan ugu yeeraynaa marka soomaalida iyo saaxiibbadaba soomaaliya waxay diyaar u tahay wixii hadda ka dambeeya in lala ganacsado inaan kala annaga haddii ilaahay idhaahdo daynta waa nalaga dhaafi doonaa ilahay idankiisu bisha labiyo tobnaad way ku mahadsan yihiin saaxiibada halkan fadhiya safaaradaha dowladahooda matalaya iyo hay-adaha kaleba runtii caalamkuna waa ku mahadsan yihiin qayb weyn ayay ka qaateen in deyntaasna laga cafiyo waana uga mahad celinaynaa cid codkaasna hore isal wasaaraha soomaaliya axmed sacabdi barre wuxuu ka hadlayay shir maanta magaalada muqdisho ka furmay oo ku saabsan dhaqaalaha barnaamijka kulanka keynan ayaad la socotaan dowladda sacuudiga ayaa waxa ay martigelinaysaa shir aan caadi ahayn oo isugu imaanayaan dalalka islaamka iyo kuwa jaamacadda carabta ku jira waxaana looga hadlayaa xaaladda kasii daraysa ee marinka khaza daxalsugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa khudbad ka jeediyay furitaanka shirkan wuxuuna ku baaqay in si deg dega ah loo joojiyo howlgallada milatariga gaza ka socda lana sii daayay buu yihi dhammaan maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan khudbadiisa waxa uu ku yidhi maxamed bin salmaan xaaladda ka taagan khaza waa masiibo bini-aadannimo oo caddeynaysa guuldarada beesha caalamka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay soo afjaraan xadgudubyada guud ee yahuuddu ee sharciyada caalamiga ka hor imaanaya iyo kuwa biniaadanimada ah waxaana cadaynaysaa buu heerarka labageesoodka ah ee caalamku qaatay isagoo aada uga xun arintan wuxuu yidhi waxaan hubnaa in sababta keliya ee nabadda ay tahay dhammaadka gumeysiga yuhuudda iyo deegaameysiga sharci darrada ah kadib soo celinta xuquuqda aasaasiga ah ee dadka falastiin iyo aasaaska dowladeed ee kun sagaal boqol toddobayo lixdankii iyadoo bariga qudus ay tahay caasimadda dalka falastiin ama dowlad falastiin yeelato ayuu yiri dhexal sugahan madaxweynaha maamulka falastiiniinta maxamuud cabaas oo isna ka hadlay kulankan ayaa iftiimiyey in khaza ka sokoow weerarada ciidamada israel ee daanta galbeed ee la haysto sidoo kale ay kordheen wuxuuna ku baaqay maamulka mareykanka inuu soo afjaro gardarada israel iyo qabsashada xadgudubyada iyo sharaf dilka gabodfadyada ka dhacaya bariga qudus buu yiri wuxuu yidhi maxamuud cabaas madaxweynaha falastiin ma jiro xal military iyo mid abni oo la aqbali karo maadaama ay dhammaantood fashilmeen waxaana si cad u diidna buu yidhi dadaal kasta oo lagu doonayo in dadkeena looga barakeeyo kaza ama daanta galbeed wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa ku dhawaaqday war ku saabsan shir madaxeedkan goor dambe oo shalay ahayd iyadoo sheegtay in dalka marka hore la qorsheeyey inuu martigeliyo laba shir madaxeed mid waa kii midka ku saabsan ama midka ururka iskaashiga islaamka oo ic magaciisa loo soo gaabiyo iyo midka jaamacadda carabta shir-madaxeedkan wadajirka ah ayaa soo baxay isbeddelka dhabta ah ee sacuudigu uu sheegay inuu doonaya inay ka sameeyaan xaaladda gobolka bariga dhexe sida laga soo xogtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudiga kulankan wadajirka ah ayaa la qabtaa si looga jawaabo duruufaha gaarka ah ee ka dhacay marinka khaza ee falastiin iyadoo dalalkuna ay dareemayaan baahida loo qabo in la madeeyo dadaalada oo ay soo baxaan mowqif wadajir ah oo mideysan ururka shirweynaha islaamka waxaa ku jira ama xubno ka ah dowladaha caalamka ee kuwa islaamka ama dowladaha islaamka ah oo ay ka mid yihiin amaba ay ugu horeeyaan dowlado waaweyn waxaana si weyn hadda uga hadlayaan baalilay uga hadleen dullaanka yuhuudda ay ku qaaday dhulka falastiin gaar ahaan masar urdun lubnaan turkiga iyo ciraaq iyo dowlado kale cabdifataax al casiisi madaxweynaha dalka masar ayaa ku nuxnuuxsaday in siyaasadan yuhuudda ay tahay ciqaab ciqaabwadareed iyo sidoo kale uu yidhi dil go-doomin iyo sidoo kale buu yidhi xadgudub joogto ah oo ay geystaan buu ciidamada yuhuudda waxyaabaha sida gaarka ah diiradda looga saarayo ama loogu saarayo shirka waxaa weeye in marka hore baaq lasoo saaro xabajoojin ah si loo gaaraba lii dadka masaakiinta ah ama dadka dhibaatadu ay gaartay in loo gaarsiiyo gargaar dugdega ah. dowladda iiraan ayaa iyada marar badan ka dhigtay baaxada dagaalka inuu si ballaaran karo haddii israa'iil ay joojin weyso weeraradan iyo sidoo kalena waxaa hadalkaasi hore u sheegay madaxweynaha dalka iiraan ibraahim raisi oo ka qaybgalay kulankan ka dhacay magaalada rayaadha qase ma aha garoon lagu hadlo waa inay noqotaa mid ficil ayuu yiri ra-iisi ka hor inta uusan kaaba bixin magaalada rayaad isagoo intaa ku darayay in arrintan falastiin ay noqotay arrin weyn oo aan ahayn buu mid kaliya u taagan dunida muslimka ee adduunka oo dhan u taalla tacdiyada uu hadda geysanayo maamulka sahanuniyadda ah ee israel ee qase u ka wado waa tusaalaha cad ee dembiyo dagaal iyo kuwa ka dhana xuquuqul insaanka ayuu intaa ku daray mareykanka ayaa wuxuu ku sheegay hadalladan iyo fariimahan soo baxaya inaysan dheg jalaq u siinaynin maadaama iyagu ay taageerayaan ayuu yiri madaxweynaha iiraan gabadh fudada yuhuudda ay wado duqeymaha xagga cirka ah ee aan kala joogsiga lahayn iyo weerarada dhulka ah ayaa si weyn uga socda marinka khaza tan iyo toddobadii oktoobar markaasoo xamaas ay weerar ku qaaday goobo xog loogu haysto waxaana la sheegay kow iyo toban kun qof oo rayid inay ku dhinteen israa'iil waxay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xoojinaysaa duqeymada xoogga leh ay qasig wado iyadoo markii ugu dambeeyana la sheegay inay sii kordhisay sidoo kale weerarada ay ku qaadayso isbitaalada maalmihii lasoo dhaafay qaramada midoobey ayaa sheegtay in nolosha hal milyan oo caruura ah oo qasig ku nool ay ku xoran tahay ay halis ku jirto ururka jaamacadda carabta oo ka kooban labayo labaatan dowladood oo ay ku jiraan dowlado badan ayaa waxaa si weyn loo fiiriyay bal xaaladan sii xumaaneysa sidii wax looga qaaban lahaa kaaliyaha xogeyaha guud ee ururkan xuseen seki ayaa sheegay in toddobaadkan ururka uu si weyn u muujinayo sida dowladaha carabtu ay ugu dhaqaaqi doonaan sidii loo joojin lahaa gardarada yuhuuddu ay ku hayso iyagoo cambaarin oo keliyaan ku koobnaan doona markaana ka shaqeyn doona sidii israel ugula xisaabtami lahaa dambiyada ay geysato isla madaxeedkan aan caadiga ahayn ee wadajirka ah ayaa waxau imaanaya iyadoo ay socdaan dhadhaqaaqyo badan oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo la doonayo in lagu soo afjiro colaada qasa ka taagan dhinaca kale madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa soo jeediyay tala ah in yuhuudda qasab ku tahay inay joojiso weerarada ay ku hayso ama ay ka wada marinka khaza waxaana madaxweynaha dalka faransiiska uu sheegay inuu ku baaqayo in xabajoojin degdeg dega laga dhaqankaliyo dhulka falastiin israael waa inay joojisaa duqeymaha ay ku hayso qaso iyo dilka dadka rayidka ah sidaas waxaa warbaahinta u sheegay madaxweynaha faransiiska ma jirin wax sharca ah, ma jiri wax sharci ah oo ku saabsan duqeymaha iyo xooga awood dhaafka ah ay geysanayso ayuu ku yiri macron waraysi uu siiyey b b c da waxaana intaa uu ku dalay in xabajoojin la gaaro ay tahay waxa kaliya xalka ku jiro caruurtan iyo haweenkan iyo dadka dada ah ee la duqeynayo waa in la daaya ayuu yiri sidoo kale madaxweynaha faransiiska wuxuuna yidhi ma jirta buu yidhi sababtaasi ay usii socoto waxaana ku boorinaynaa israel ina joojiso ayuu intaasi sii raaciyey waxa uu sheegay in faransiisku uu si cad u cambaareynayo falalka argagaxa leh ee xamaas laakiin iyadoo aan la aqoonsanayo buu yidhi xuquuqda israel ee ah buu yidhi inay isdifaacdo waxaan ku boorinayaa in iyagana joojiyaan duqeynta qaza waxaan rajeynayaa buu yidhi inay sameyn doonaan go-aanada iyo baaqa caalamiga ah oy dhaqangelin doonaan xukuumadda washington ayaa horey u diiday inay taageerto baaqyada xabajoojinta ah taas oo bedelkeeda ay sheegtay inay taageeri doonto in si kooban loo joojiyo xabajoojinta ama loo dhaqangeliyo xabajoojintahan si dadka rayidka ah ee eh, loo gaarsiiyo gargaar deg dega bayaan uu soo saaray macron ayaa waxa uu kaga jawaabayay hadal hore uu usoo jeediyey ra-iisul wasaaraha yuhuudda wuxuu ku sheegay in hogaamiyaasha adduunka ay tahay inay cambaareeyaan xamaas islamarkaana aysan cambaarin israel wuxuu yidhi dambiyadan ay xamaas maanta geysanayso khaza waxaay beri ka dhici doonaan baris new york iyo meelo kale oo adduunka ah marka netanyahu waxaan u sheegaynaa buu yidhi isagana uu joojiyo duqeymahan kale joogsiga lahayn inay ka wada marinka qasar iyo dhibaagsiga dadka rayidka ah qaramadii midoobey kooxaha u dooda xuquuqaad caalamiga ah ayaa ka digaya xaalad dhinaca bini ah oo ka taagan marinka qasa iyagoo oo ururada kale ee caalamigan sheegeen in caruur badan ay noloshooda tahay mid aada u daran ama u liidato tanii markii dagaalkan uu bilowday faransiisku waxaa u mamnuucay isu baxyada falastiiniinta ee dalkiisa ka dhaca ama lagu taageeraya dalkiisa ka dhaca waxaana markaasi uu cadad saaray dadka isugu soo baxaya wadooyinka oo uu sheegay inay muhiim tahay inay guryahooda joogaan dhinaca kale militariga yuhuudda ayaa sheegay in ay hadda kusii siqeen ama ay xireenba isbitaalka ugu weyn marinka qase ee shifa layirahdo oo ah isbitaalka ugu weyn ee qase ku yaala halkaasoo kumanan kun oo qof oo dhaawacya ah, iyo dad kale oo gabaad dhiganaya barakacad ay ku xayiran yihiin waxaan daqiiqada aan u jirnaa geerida maxamed abusalaamiya oo ah maamulaha isbitaalka shifa ayaa sidaa u sheegay warbaahinta isagoo sheegay in ay go-doonsan yihiin islamarkaana dhinac kasta ay ciidamada yuhuudda ka xiriiraan wuxuuna intaa ku daray in la hakiyey howlihii isbitaalka kadib markii ka dhamaatay buu yidhi shidaalkii korantadiina ay go-day abuusalaamiya wuxuu sheegay in dhismayaasha isbitaalka al-shifa la bartilmaamsanayo qof kasta oo dhaqdhaqaaqa oo gudaha isbitaalka ka dhaqaaqa mid ka mid a ah shaqaalaha caafimaadka oo isku dayay inuu gaaro qalabka ee wax lagu shido si uu gacan ugu siiyo dhallaanka gudaha ku dhashay ayaa la toogtay oo la dilay ayuu yidhi ninkan madaxda ka ah isbitaalka waxaana uu sheegay in halkaasi uu ku dhintay qofkii shaqaalaha ka mid ahaa iyo ilmayarba wasiir ku-xigeenka caafimaadka falastiin doctor yuusuf abura'iish waxa uu sheegay inuu isbitaalka naftigiisa ku sugan yahay al la hadlay waxaana uu sheegay in dhammaan matoorada isbitaalka ay dansan yihiin islamarkaana ay dhammaan ilahi korontada ay hadda maqan yihiin kana maqeen isbitaalka wuxuu yidhi waxaan ku haynaa sagaal iyo soddon dhallaan ah oo ku jira dhalooyinka ilmaha lagu hayo waxaana ilmahaasi halis ugu jiraan dhintaan maadaama koronto aysan jirin waxau sidoo kale sheegay in agaarka isbitaalka ay ku sugan yihiin kooxo tooshash wata oo dadka caawinaya rasaas daran ayaa la maqlayaa agaarka isbitaalka qeybta daryeelka deg dega ah ayaa madfac uu ku dhacay ayuu sidoo kale wasiirkan sheegay israa'iil waxa ay ku andacoonaysaa in isbitaalkan ay gabaad ka dhigteen xubno ka tirsan hogaamiyaasha ururka xamaas laakiin arrintan maamulka xamaas ayaa beeniyey madaxa qaramada midoobe qaabilsan xoqol-insaanka volker turk oo boqosho ku jooga gobolka ayaa sheegay in koox kasta oo hubeysan oo u adeegsata kaabayaasha rayidka inay isku difaacaan ama ay dhibaateeyaan ay ka hor imaaneyso shuruucda dagaalka laakiin waxa uu intaa raaciyay habdhaqanka noocan oo kale ah ee kooxaha hubaysan ee falastiin iyo israel kama saareyso waajibka ah in la baneeyo ama la dhibaateeyo xarumaha caafimaadka qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka la socotaan waa kulanka kanen kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network qabto kula qaydhaaho ana kuusanayd inan kula qabto kula qaydhaaho ana kuusanayn inab qudhusataa waa qilja aabe inaad qursataa waaqinjabe maahee qaliraay qiimiga kala gacal ee quruxda badan maadila qorshe qasdani qiimiga kalgacaal la iskuma midba aduba uga baxdee anigana qabriga adigay qodee anigana qabriga adigay mahee qaadiraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadira qorshay mahee qaadiraay qadraay qaadiraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadila qorshay dhaqaaliniri laga qariyeyba uu qawdhama sida qaaliniri laga qariyeyba uu qawdhama qorax soo baxaday wax soo baxadiyo qawlko kala qorax soo baxadiyo qawlko kala maahee qadraay diimiga kalgacal ee quruxda badan maadila qorshay kalgacaal aanqaysane dhinacaaga qabomahee qadraay qadraay qadraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadila qorshay inayow qumani qumani qumani qiimiga kalgacaal aanqaysane waaya hayaan qaybsanaya dhinacaaga qabo yaree kale ayaa kamid ahaa mahay qadraha qiimiga kalgacalee quruxda badan maalila qorsheen yaree kale ayaa la isdhaafsaday codadka macaan fanaaniinta ilaahay u naxariistay maxamed nuur gariig iyo saar axmed jaamac ayaa ku luqeynaya markaan barnaamijkeena kulanka kenan ayay qayb ka tahay mid ka mid a ah jaakadihii uu lahaa fanaankii caanka ahay michael jackson oo jaakad maqaar ahayd isla markaana uu xirnaan jiray michael jackson sanadihii siddeetamaadkii ayaa hadda la iibiyey waxaana lagu xaraashay baa laleeyahay fagaaro ku yaala dalka mareykanka lacag gaaraysa saddex boqol iyo lix kun oo dollarka mareykanka ah ayaa la kala siistay jaakadan oo kamid a ah dharkiisa madow iyo cadaanka ah ee fanaankan uu xiran jiray wuxuu u xirtay maruu sameynayay baa laleeyahay ama waxay kamid ah dharkii u xirtay maruu sameynayay xaysiinta shirkadda bibsy waxaana eh, markii hore la filayay in lagu iibiyo ama ahayd ballantu in la iibiyo inta udhexeysa ilaa afar boqol oo pound shaygan ama jaakadan waxay ka mid tahay baa leeyahay ilaa laba boqol oo jaakadood oo xasuus u ahaa fanaankan london ayaa qaarkood yaalaan halkaas ayaa lagu iibinayay qeybaha dharkan uu xiran jira waxaa kamid ahaa baa dharka uu ugu jeclaaba kamid ahayd michael jackson jaakadahan ama jaakadan hadda la iibiyey wuxuu xirtay baa leeyahay sanadku markaa kun iyo sagaal boqol iyo afariyo siddeetankii haysiintii ugu horreysay ee markii xidiga uu ahaa sameynayay ayuu xirtay marka meelba ilaa waagaas taalay dharkiisa kuwa ugu uu aada kaloo jecelyahay ayay kamid ahay baa laleeyahay tigid ayaa sidoo kale hadda loo jaranaya baa laleeyahay mare kale gaar ahaan shaati kale oo uu fanaankan uu lahaa oo kamid aha dharkiisa kuwa ugu caansan marka black to black ayaa la yihahdaa albumkii soo saaray ayuu dharkan xirnaa waxaana hadda iyadana la iibi baa laleeyahay iibinaya lacag gaaraysa labaiyo oo doolarka mareykanka ah dhowaantan hore waxaa loo iibiyay mid kamid a ah gitaaradii uu lahaa oo nooca gibsonka la yihahdo oo uu u isticmaali jiray baa laleeyahay heesaha u qaaday gaar ahaan heesaha bitliska la yihahdo ayuu aada ugu isticmaali jiray markaan dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni maantoo kale maxaa dunida ka dhacay waryaheena ifrax axmed ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin sabti a ah, taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun maalinta saddex boqol tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo konton cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun maxkamadihii islaamka ayaa deegaanada ay ka joogeen gobolada jubbooyinka ka mamnuucay isticmaalka iyo ka ganacsiga qaadka maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii kooxaha hubaysanaya magaalada boosaaso ku dilay allaha u naxariistee maxamed cabdi awaare oo ahaa guddoomiyihii xilligaasi ee maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii cali guudlaawi xuseen iyo yuusuf axmed hagar dabageed ayaa loo doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii gobolka washington ayaa ku biiray gobolada midoobay ee hadda maraykanka loo yaqaan maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo tobankii dowladdii xilligaasi ee jarmalka ayaa saxiixday heshiis hubka dhigis ahaa ee lagu dhameeyey dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii diyaarado dagaal oo ingiriisku lahaa ayaa weeraray maraakiib dagaal oo talyaanigu lahaa oo ku sugnaa xeebaha magaalada taranto la yidhaahdo oo ku taala koonfurta dalka talyaaniga maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii dowladii masar iyo maamulka yuhuudda ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed oo xabad joojin ahaa sidoo kale isla maalintaasi ciyaartooyda dalkii suufiyeedka ayaa laga saaray koobka adduunka kadib markii ay diideen inay la ciyaaraan dhigooda jili ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo afartii hogaamiyihii falastiin yaasir carafaad ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka faransiiska guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka arsan barnaamijka kulanka k n n ifraa axmed aada mahadsan tahay maanta dunida waxaa laga xuseeyaa maalinta iskaabulada ama shoomeerka qofka sidoo yaqaano dunida dunida oo dhan waxaa la sheegay dad badan oo malaayiin qof gaareenay xaasas la-aan yihiin oo ma nool yihiin shiinaha ayaa ah dalka ugu horeeya dadka iskaabilada ay ku nolyihin ama ugu badanba telekoob lasoo saarana marka shiinaha laga tago waxaa ugu horeeya dadka ama wadamada kale ee iskaabilada ugu badan ku nooshahay waxaa kamid a ah jabaan oo la sheegay boqolkiiba labayo toban inay yihiin dad iskaabulo ah kuuriyada koonfureed kale ayaa iyana sidoo kale lixiyo ayaa ah, halka thailandna uu shan toban yahay marka thailand iyo kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa shiinaha kusoo xiga markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi la sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay ayaantan waan la yaabay waxaan dhihi lahaa nimayow amuuraha kan dhacay waaba abiyuuse istarees xun bay igu fureen xalaya leylkiiye aniguna onlayn baan ahaa waan si aamusay gooray aroor hore tahaan sii abdhaydsaday ama kaagu waa badan yihiiyo oohin baysxigay inta eray samaysan anaa ugu aqoon roone aniguna fartaan doono baan qori aqaanaaye ingiliisha soomaali baan wada idhaahdaaye ummaddaan iswada dooxataan kala ilaalshaaye iminkaan ku oran saad tihiin ma aha oo kaye animaal sidiisay noqdeen ama ugaartiiye aqliguu dhilid yidhi dadkani waanad aragtaane mintalejku waa gaaban yahay ama aqoontiiiy ogaalkii wax maarayn lahaa waa ka eberkoodi ibtalada intii hurinaysaa waa istubudiine anigaa abwaankooda ehe waan ihbinayaay afkii ay fahmaayaanba waan ku aqrinayaay intaad berri mid kuu aari lahaa aana ku dilayso adiguna of baad noqonin oo ehelki laayaaye istoobdhaha dagaalada ragio waada ajaranteen wargorgoro fartan doonaan qoraa horaan kuugu ogayne ilaa haddana waa akhrisaa warlaaya atib laaya agirmaykwaayi abwaanbuah Eh. in lagu gabi adaan noo bilaabaye ifyo arabwan waa inaad gabay abuurtaaye eh. iswit inaaf waa inay noqdaan ereyadiisiiye eh. oolinolna ujeedkiiyo macnihuu urursanaadaaye exceptibalna aadmigudhahiyo b anderstuud aryadhaaf ajnabihe idinkaa noo bilaabee ninkaan aqaaninay u taale waxaa kaloo la yidhi aseetayaa duweetiyo haddaan eraya sheeg sheego dodishadii arnaabadi iyo adadalacsite waan cabdullow intaan garanayo dhaaftay alladii maa yacrifak walaa yatamannak intii haadafa diya eeb eh, eh. aniin afartaasan tidhi arab eh warmadeeyow dhulna ma roogna cidna ma roogna miyaa tidhi war ninka afka kalaad noo bilaabaye eh. ifyuu al-shabaab waa inaad qarax samaysaa eh. tubi kilar waa inaad qaatil noqotaaye aftar iyo nabo cabsi abuurtaa war anna aan ku sii daraya waxaan dhihi lahaa wadda heel ammaan waxaa ka dhigan ruuxaan garanayne howaryuu haddii aan idhaa wada dugtoonaada war kalmaan ilaa ajaanibaa ka war kalmaana gabayada caalamiga ah waxba ka garan maysaane waxaa la yidhi hadda ka ah ratib buuba soo gatay kadibna markuu rarmaagay uu colaad iyo boodbood bilaabay haddaasna waa ku gabye wuxuuna yidhi yaa baciir yaa baciir bictuka biamaniin falaa taqul caaca waar walla weynay haddaa caalamka ku biirteen mana ixtiraaftaan warnamiyaw lan afaribiga eedlanka faylaana tukorsa uudiga seedi madaasa lan arbeed geel rordaw arigi markaasa meeray u soo shagadii warsadaw innii ahbabtu kuntulbaciiri yaxmilunii ahlulmadiina yeeri aryaamadayoo berigaad saas dhehaysa waa isla soconnay kii kale horena waa kii yidhi arbacata sana anaa qanam walaa cabdulow dadka maanta jooga labaatan sano inayna xoolaha waxdhaaman waa ka muuqataa war bilaashaad ula yaabaysaan afka qalaade jimcihii shalay ninaa bannaanbax gurceel ka dhacay ka khudbeeyey ingiliisha warka ku bilaabay kuna dhammeeyey marka waxaan is isweydiiyey goormaan shacabka reer gurceel ajaanibta noqdeen <laughs> afqalaad aqoonta miya maya maya yo jari war reer burceelnaga cilmi badane wadaadka waxaa la yidhi culimmadii ahlusunnu ka mid ahay nin abadheydahn waa ahay soshal midiyuna kala kicinayaa la yidhi caalamkuna waa afgaranayaan dhacdo fool foolxunoo magaalada ka dhacdayna oo u sharaxay warnamiyo aan may malaha wadaadka soomaalida af soomaali iyoona arabi inbadanalika wacdi wal iska bedel wal waay ingiriisiga kooyka de ama is arye war kalemaanay taliyaha booliska degmada gurceel kornayl cismaan cali hudey shacabka degmada gurceel si la yaab la ayuu ula hadlay usan ingiriisa bulbuliyey warwarkahayga dhex gelina hadalka taliyaha markii aan kuu soo kooba waxaan u fahmay ruuxaan dembi lahayn hawdilin walaalkay war shacabka degmada gurceel oo taliyaha hadalkiisa ka mahad celiyana waxay dhaheen dhiranihii walaalkii la dilay ee sharciga dhowray wuxuu yidhi dhulkaygiiyo anoo dhaar u maray ciidda dhar qabiil inaan soo xirtoon dhiba xigaalkayga dhici haddaad ila rabteen dhowr inaan dilo e eh. dhalashada loo turo cusmaan dhiiqo geli maaha war kalemaanay dhacdooyinkai isdabajooggaaha oo galmudug ka dhacayay maalmihii la soo dhaafay bislaatay inkastoo aad u xumaayeen haddana waxaa ii muuqata bulshadu inay bislaatay danihii la watana fahmeen sababtoo ah labadii ninoo culimmada ahay oo ganacsadaaha dhuusamareeb lagu dilay qaraabadoodii waxay diideen qof aan dembi lahayn in loogu aaro ama qalad qalad lagu soxo mowqaf cadna waa ka istaageen waxayna dhaheen dadkii falkan geystay ehelkooda laga rabaa xalkeeda degmada gurceelna taliyihii booliskaoo walaalkiis gardarre loo dilay sida aad aragteen waa ka u hadloo yidhi tillaabo sharciga ka soo jeeda qofkii qaada asay ku kooban tahay walaalkayna aan dembi lahayn ciddii wax u yeesha ayadaa loo soo qabanayaa oo tilaabo sharciga laga qaadaya shacabka gurceelna falkaa iyo falalkii ka horreeyey siday uga xun yihiin bannaanbaxay ku muujiyeen matabaanna waa ogeydeeno kuwii ku dilay gudoomiyihii dhallinyarada degmada isla markiiyaa ilaahay cadaalad ku xukumo iyagiyaa qasqaas fuliyey oo gacankudhiglihii dilay hadda ilaa iyo hadda muraadkii laga lahaa iyo iskahorkeenkii dadkaas waxba kama fulin oo hadda qandaraasyadaas dadkii bixiye lacagtii maka khasaartay war mudaharaadka markaan daawaday waxaa iiga soo baxday kuwa dhagarta raadinaya ee berada dhoobdhooba dhanka wacan haddaynaan ka marin waa dhib soo noqon war inkastoo siday wax u qorshaysteen wax ugu hirgelin haddana ibliis ma quustee in laga digtoonaaday tahay war hooyo bannaanbaxaas ka hadlayso hadalkeeda lala wada qiiroodayna waxay tidhi maalin walba wiil ari aan hilibkeeda ku soo korinay oon wax ku soo barnay in horteena bilaash loogu dilo ma aqbali karno warnimiyow reer galmudug weliba laka hadli jiray dowladiidno iyo eyinka laakiin shalay banaanbaha markaan dhegaynsii dadkii hadaleen dhon wali ereena dowladda galmudug garabteegana falalkadhi awalku gobatoy <laughs> marka reer galmudug oo dawlada taageersagna leeyiin daaciyo eh. nabadeeda nagadeena alka dayidoy waar wallaweynee somalilan dhibta ka taaganaya cidda ka dambaysa waa la garanayaae eh. idinka ayaa isku kiindiraya aryaadhaha kale maanay eh. qaraashka moogi qoonbaxshe haylaadu waa qaareen shabaab qarashka moogi qoonbaxshe haylaadu waa qaareen shabaab war kalemaanay war ma haysaane ciyaartooydii soomaaliya ee tuman jira dhalinyarada aatay dhigeen maanta waa la yaabay gool iyo guulmaana tiraahad war ma haysiin maxay warba shimcii horaa banaanbixi guul ama geeri war xooga dalkiiyo halgamayaasha dhan waxay isticmaalaan eh. guul ama geeri war wejiga labaada dagaalka shabaab gabal eh. dhacaa loo bixiye aryaa mahadda anaa godadki loogu galay war kalemaanay dad falanaa tihiin eh. soomaaliya waa guulaysataan idiin hiri aryaha shabaab wax lagu cayaaro waa istaahilaan oo hadda gooja caddaan la soo galay miyaana leedihiin bow hadda maxaabiis kalaa ka dambaysay war rag weligiisu dagaalami jire cayaartooy guulaysataan laydiin sheegay hayaay war malaha somalilan waa la taagay warwaaqla wadna aadan waata koonfur ku mashquulshaye eh. xaaladda lama socota miya war waxaan loo joogin baad ku meeraysanaysaane eh. ciyaartooydii soomaaliya waxay ku durduriyeen ciyaartooydii ruwanda eh. hal iyo eber bayna ku tumeenaya awood markay ciyaartii dhammaatana sujuuday la wada dhaceen oo salaaddii duhur bay dukadeen hadda laba waajib ka dhacay war miyaa yaalla adduunkaa laga daawaday aryaa adigu ninka fartaan doonaan qoraandhaha ayaa tahaye dadka kale waxaad noo sheegeen war cabdulow ciyaartooyda soomaalidu inay guulaysatay waa xaqiiq ewalmaa shaki iiga jira ciyaartooydeennu shan iyo ay ahaayeen ahaayeene labaatan iyo shan jirrada dibirsan maxaa looga hor keenay waariyoko dibirsan baa lagu durduriyey maxaa kaa galay warbow ciyaartooydu aad bay u wanaagsanaayeen ma reer buntland bay u badnaayeen war bashiirow ciyaarihii gobollada markii hal gool lagaa dhaliyey waadigii yidhi puntland soomaaliya saa uga sii mid ahaan mayse markii la guulaystana maadaa sheeganaya war madaxweyne diniba baa hore wuxuu yidhi ammaantaana loo daayo war wallo weynay qaranka somalilan wax kale iska daayo ciyaarihiina ma laga magnuucay war kabtanka xulka qaranka soomaaliya reer burcaa waar maqadari baa lagu bedelay war kalamaanay war mahaysaane eh madaxweyne xasan sheekh isagoo gacanay u shakaalan tahay eh. wararkuna sheegayaan in garabka laga qalay eh. xantuna ay sheegayso furimaha in wax ka soo gaareen eh. ayuu sacuudiga wuxuu uga qaybgelayaa saddex shir mid dunida islaamku u dhexeeyaa baa la yidhi midna jaamacadda carabta xaaladda falastiin baana looga hadlayaa shirka saddexaadna sacuudiga iyo afrika u dhexeeyaa baa la yidhi marka calaa kulli xaal yaanan war idinku daaline abiy axmed oo laftirkiisu furintiisa ka dagaalamay markuu arkay madaxweynaha soomaaliya oo furunta ka soo baxay oo gacanay u sakaalantahoo eh. dhaawaca oo timihii iyo garkiiba ku baxeen eh. ayuu inta yaabayo wuxuu yidhi eh. dagaalkan tigree kula jiray ilaa ciyaarciyaaroba ahay oo hadda xasan maabii baa ka yaabay warbow hadda madaxweynuhu furintiima ku laabanhayaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay isaga iyo khawaariijtu dalka inaysan wada joogayn marka furinteenu ku laabanaya waa iska cadda wadammadii carabtu markay arkeen madaxweynuhu aad moodda in xabsi laga soo daayay gacanna u shakaalan tahay ayagaa yaabay war miyaayaan war madaxweynaha somalilan shirarka carabtama lagu macsuumay war kalamaanay war ma haysiine daadadkii weli karoy way sii socdaanaa la yidhi dadka ku dhintana ugu yaraan soddon qof ayaa layidhi amba waa ka badan yihiin gurmadka socday iyo dhibaatada taal wax isku dhow maahaana la yidhi haddee qof kastoo soomaaliya oo damiir leh eh. ummaddeena dhibaatadu haysa wuxuu u qaban karo waa inuu u qabta war dadka daadadka ku goodoonsan eh. loomaba tegi karee sidee loogu gurmanaya war taleefoonka kulaad wax uga tuurto eh. waxaad awooda la qabaa lagu yidhi dhulka daadadka kusoo rogmadeen waxa ugu daranaa la yiri gobolada gede iyo baay jubbada hoose naftarkeeda war baan lagahayn waxa layidhi masiibadu waa ka jirtaa saare xamsana wuxuu sheegay labaatan degmo oo soomaaliya ka mid ah in dhibaatada daadku saamayn ku yaalatay hadda ilaahay ummadeenna ha u maciino iyaduna haysu maciinto haddaan isgargaarna rabbi waana gargaaraya war kalemaanay war mahaysiine beesha laxadada caalamka ee soomaaliya joogta howsheedii ay soo rogaal celiday war mateenadii baa layska wacay muqofi cod bay diidahayaan war bashiiroo war mahaysiin madaxweyne deni maanta waxaa la kulmay ergeyga qaramada midoobe waxaana loo malaynayaa inuu u sheegay howsha aan wadda farmaajo ka diidaye dadku meeshay rabaan raac wardani raax ku raaci maayee haddaad raaci weydo waa lagu raacsihama ku dareen umba haddamayagaa odhan kara war mucaaradka deni ka soo horjeedo kulmayna waxay dhaheen nin digteetarshibihii kursiga daa ma qaayiboe doorashana ma yeelo sharciga wuu u darraa jiray deni baa bilaabay dhaheen shalay dagaalkii naw war madaxweynihii dalkiiyo inankii yuutubkay kala garan waayeen war kalamaanay war ma mahaysiine maanta waxaa la yidhi waa maalinta iskaabulada adduunka war waxaan maqli jiray iskaabuloy iriddaa kuoy war iskaabula annagaa ku duqowne qaramada midoobay waxay dhaheen adduunka shiinaha ugu iskaabulo badan war annagaba iskaabula nuguma yaree waxaan ku dhihi lahaa ninka raga markuu beyd dhistuu dhab u badhaaraaye markuu boqoraddu mar guursaduu ciil ka baxayaaye raalliya markii ay bishuu qurux badnaadaaye waa busaaro doobnimo ninkii taa naf bidayow inaad guursataa kuu bannaan laguna baantaa xubintii kalamana dhegaysateen barnaamijkeenana iyadaa u dambeysa waxay kaga tegaynaa fanaanada codka macaan allah u naxariistay faadimo axmed mid ka mid a ah heesaha ay ku luuqaysay oo na barnaamijka lamida